alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allah wslm wbaarak cala nabiyihi اlkariim muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacdu casharkeenani waa kii siddeed iyo tobnaad oo ka mid ah kitaabkii itxaafu saadati biqasasi saxaaba wuxuu darsigeenu ka bilaabanayaa alqisatu athaaniyatu walarbacuun qisada afartan iyo labaad intaynaan qisadaa u gudagelin casharkiina ugu dembeeyey oo khubay bnu cadiy qisadii ugu dambaysay qisooyinkan soo akhrinay baan laba su-aalood iska weydiinaynaa labadaas su-aalood mid anaa ka jawaabaya midna idinkaa laydinka rabaa jawaabteeda markaa ka bacdi baynu darsiga bilaabaynaa insha allahu tacaala anugu tayda marka waa soo diyaarsaday tiinna idinkaa laydinka rabaa marka insha allahu tacaala su-aasha meesha taallaa waxaa weeye waxaynu soo qaadannay xadiidkaas iyo qisadaas karaamooyin lagu dhex sheegay waxaa karaamooyinka ka mid ahaa khubayb asagoo xidhan rucub iyo miro bisil oo wanaagsan inuu cunayo oo helayay makana aan miro laga aqoon karaamay ka mid ahayd ilaahay uu siiyey waxaa karaamooyinka ka mid ahaa fariintii uu sii dhiibtay asaga iyo saaxiibkiis labadaba fariintoodii ilaahay inuu gaarsiiyey nebi moxamed sal alla alayhi wasalam su-aashu marka waxay tahaa dadka khawaariqulcaadaadka waxyaalo ka mida la yimaada oo saaxiriinta ahoo faalka iyo sixirka iyo rooxaanta iyo mingiska adeegsada marar badan baa waxaa laga yaabaa wax waxaas u suura eg inay la yimaadaan xaggana ay sheegtaan inay yihiin awliyo wax maqan buu ka warramayn mararka qaarkood waxyaaluu samaynayaa marka sidee lagu kala garanayaa waxaanu inay yihiin karaamaatul awliyaa iyo inay yihiin sixir iyo faal iyo balaayo sidee lagu kala ogaanaya haye yaa ka jawaabaya mhm. qofkan welinimada ama karaamaadka sheegtay camalkiisa waxaa loo bandhigayaa kitaabka iyo sunnada qof amarkii alla u siiyey iyo nahyigiisii ku haboon haduu yahay oo diinta ku saxan oo istiqaamo leh waxaynu leenahay alilay hawshaa waxay u badan tahay inay karaamaatul awliyaa tahay qof qaab daran oo aan diinta ku saxnayn oon hidaaye iyo hanuun iyo istiqaamo iyo toosnaan lagu ogeyn haduu yahay xaggana uu sheegta karaamaad iyo waxyaalo khawaariqulcaadaad ah waxaynu leenahay waa shacwada iyo sixir waa la fahma soo maha waa ka jawaabtay su-aasha kalea waxay tahay saxaabigii saxaabigan ka horreeyay oo ciidanka hogaaminayay isla qisaday ku jirtaa saxaabigii ciidankaan hogaaminaya kuma ahaa caasim caasi bnu haabit soo maahayn ciidanka hogaamiyihiisii al ansaari saxaabigaas gaaladii markay yidhaahdeen isa soo dhiib waa diiday ilaahay wuxuu ka baryay soo sheegnay inuu yidhi ilaahayow jirkayga gaala iga ilaali ilaahina wuu ka aqbalay oo maydkiisii shinnibaa laisuyaa isku wareejiso isweer ka qabatay soo saa ma ahayn su-aasha meesha taallaa waxay taha hadduu ilaahi ka baryay jirkiisa ilaahay inuu gaalo ka ilaaliyo seebay u dileen gaaladu ilaan way dileenoo gacmahay ula tageenoo naftaa laga riday soo saas maynaan soo marin waa la dilay ilaahu marka jirkayga gaala ka ilaali iyo waa la dilay oo waliba aan u daliishanayna inay karaamaatul awliyaa tahay see la isu waafajin culummadu way ka hadleenoo waxay leeyihiin markuu leeyahay markay gaaladu dilayaan waa manqabo iyo sharaf oo ilaahay baa shahiid ka dhigay geeri la geeriyoodo geerida ugu wanaagsan ugu sharaf badanna weeye taasi marka waa taas ilaahay baa sharaftaa la doonay midda ilaalintana markii meydkiisii naftii ay ka baxday noloshii asaga ay ka baxday meydkiisa inay gaaladu ku xadgudubto oo jirkiisa jarjarto ilaahay baa gaalada ka ilaaliyey marka dhanna waa shahaado dhanna waa ximaayo iyo waardiyeen ilaahay jirkiisa in lagu xadgudbo uu ka ilaalinayo jamcaasay culammadu ku jamciyeen ma la fahma qodobka alqisatu thaaniyatu walarbacuun qisada afartan iyo labaad fadlu khusaymata bni haabitin saxaabiga khusaymatu bnu thaabit loo yaqaano fadligiisa weeye iyo wa qowlu nebiyi nebiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama lahu asaga uu ku yidhi shahaadatu khusaymata saxaabiga khusaymo loo yaqaano markhaatigiisu bishahaadati rajulayni laba nin markhaatigood buu u dhigma nebi moxamed wuxuu siiyey shahaada noocaas inay shahaadadiisu wuxuu ka markhaati kaco laba nin booskii looga baahnaa keligii uu geli karo shahaadadaas asagaa nebigu siiya sala allahu aleyhi wasalam muxuu ku mutaystay waa arki doona can cumaarata bni khusaymata waxaa laga wariyey khusaymaha xadiidkan qisadiisu ay qusaysaa cumaaro dhalay anna cammahu adeerkiis ayaa xadadahu u sheekeeyey cumaara wa huwa adeerkaasuna min asxaabi nebiyi nebiga asxaabtiisuu ka tirsan yahay sala allahu caleyhi wasalama wuxuuna u sheegay anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama ibtaaca inuu iibsaday farasan faras min acraabiyin nin reemiya inuu ka iibsaday kow halkaa waxaa fahmaysaa dadka ahlu fadliga heewan wanaagsan iyo ahlu khayrka iyo culummada iyo aqoon-yahanku inay ganacsadaan oo beecshiro galaan oo reemi iyo reemagaalba la tacaamulaan oo waxna ay soo iibsadaan waxna iska iibiyaan muru'a xumo iyo ansha xumo iyo dhaqan xumo maahana waa sharaf iyo wanaag iyo sidii wanaagsan haddaad ula tacaamushid dhaqan wanaagsan weeye fastatbaca waxaa ka raacitaan dalbay hun ninkii annabiyu nebiga sal alla alayh wasalam maxaa laga wadaa magaaladaa la isugu yimid farasku inuu iib yahay buu nebigu arkay anaa kaa gatay maaqaad iga siinaysaa intaas laakiin hadda magaalaynu joognaa inakeen lacagtii ku soo siiye wala faham soo maaha fastatbacahu wuu ka raacitaan dalbay inakeen bi annabiyu nebiga sal alla alayh hun ninka inakeen buu ku yidhi marka ninkii baa marka la wadaa asna faraskiibuu wadaa waxaa loo socdaana waa in lacagta la siiyo asna faraska uu wareejiyo liyaqdiyahu nebigu suu ugu gudo u siiyo thamana farasihi faraskiisa lacagtiisa fa asraca wuu degdegay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu boobsiiyey almashya socodkii ad buuna nebigeenna u dheerayn jira sal alay wasalam sidaa awgeed buu u dhimrin jiray saxaabadu asagoo ka dheereeya buu oran jiray sii socdoo gadaal ka socon jiray asbaabo jira dartood marka fa asraca wuu boobsiiyey annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama almashya socodkii wa abda'a wuu daahay al acraabiyu ninkii reemiyiga ahaana wuu daaha marka asagiiyo nebiga waa kala kab go-eenoo nebigaa ka hormaray sal alla alayhi wasalam fa dafiqa waxay bilaabeen rijaalun rag yactariduuna inay u banbaxayaan al acraabiya ninkii reemiyiga ahaa oo fa yusaawimuuna ay la gorgortamayaan hu asaga bil bilfarasi faraskii faraskiioo nebi moxamed uu iibsaday nebiguna uu u cadgo-ay inuu ninkan lacagtiisii siiyo acraabiguna uu xoogaa ka kabgo-ay baa laba dhex waxaa bud kaga soo yiroo kaga soo baxay saxaaba nebi moxamed faraskay u bogeen inay gataan bay rabaan oo seebay ku suurto gashay shay nebi moxamed iibsaday inay saxaabadiisu ka daba tagaan iimaankooduba saa ma ahayne waa kana u fiirso walaa yashcuruuna ma dareensanayn saxaabadu ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam ibtaacahu faraskan inuu iibsaday waala faham soo maa ogaan lahaayeen nebi moxamed inuu faraskan iibsaday agtiisa ma mareen fanaadaa waxaa dhawaaqay al acraabiyu ninkii reemiyiga ahaa rasuulallaahi rasuulkii alluu u dhawaaqay sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi suu nebi moxamed ula hadla ninkaan u fiirso waa nin muslimoo reemiyi ah jafaafka iyo adadaygaa ku badan fa qaala ninkii wuxuu yidhi in kunta haddaad tahay mubtaacan mid iibsanaya haadaakan alfarase ee faraska ah, kaalay oo iga iibso wa ilaa haddii kale bictuhu waan iibinayaabi awalba faraska kuuma wareejin adna lacag imaadan siinin marka haddaad iibdoon tahay kaalayo faraska iga iibso yaa rasuulallaahi iyo yaa nebiyallaahi iyo erey ladifan iyo midna lagama hayo fa qaama nebiyu nebigaa istaagay sala allahu calayhi wasalama xiina waqtigii samica uu maqlay nidaa'a alacraabiyi ninka reemiyiga ah dhawaaqiisii fa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam awalaysa miyuusan ahayn qad ibtactuhu mid kaa iibsaday inaan ahay minka adiga miyaana faraska kaa iibsan maxaa hadalkaan damba keenay iyo haddaad iibsanaysa iibsaya haddii kale waan iibinayaa soo anugu kaama gadano nebi maxamede fa qaala alcaraabiyu ninkii reemiyigaha ah baa wuxuu yidhi laa maya wax aan kaa gatay oo ilaahay abuurtay lama arkabish wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa bictuka kaama iibin hu neefkaas buy ilaahay baan ku dhaartee faraska inaana kaa iibin marka koobaad waa laa buu yidhi soo kaama iibsan maya marka marka labaadna waa dhaartay magac ilaahay buu ku dhaartay wuxuuna ku dhaartay inuusan faraskaa nebi maxamed ka iibin fa qaala nebiyu nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ibtactu waan iibsaday hu faraska minka adiga waan kaa iibsaday marka waa waa mudaciy mudaciyi muddaca calayh waan kaa iibsaday iyogamaadan iibsan fa dafiqa wuxuu bilaabay al acraabiyu ninkii reemiyiga ahaa yaquulu inuu leeyahay haluma la imow shahiidan markhaati aad buu u hadal adagya soo maaha orad markhaati keensabi inaan faraskaygaan anigu adiga kaa iibiyey markhaati ula imow iyo caddayn fa qaala khusaymatu bnu haabit saxaabiga khusaymatu bnu thaabit loo yaqaan baa wuxuu yidhi ana anigaa ashhadu kaaga markhaati kacaya annaka adiga nebi muxamed ah qad baayacta inaad iibsatay hu faraskanoo ninka aad ka gadatay waa su-aal cajiib ah inaad faraskaa ninkaa ka iibsatay nebi moxamed oo anaa markhaati kaaga ahi fa aqbala wuu soo qaabilay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama calaa khusaymata khusayme ayuu ku soo jeestay fa qaala nebi moxamed wuxuu yidhi bima maxay tashadu tashhadu ka markhaati kacaysa war khusayme waxaani waa beyc waxbaan kaa iibsaday iyo igamaadan iibsan waxaana ka mid a waxa markaad ka markhaati kacaysid qaybo badan oo ka mid ah dee mushaahadda wix inaad arkaysid anaa arkayay markaad kala iibsanayse goobjoogna maadan ahayn khusaymow wax aadan goobjoog ahayn inaad iga markhaati kacday inaan anigu ninkaa ka iibsaday sidee bay ku dhacda dadka qayb baa waxaa laga yaabaa inuu markhaati beena suu u helo lacag ku bixiyo laakiin nabi maxamed asagoo helay cid u markhaati kacaysa bo hadana ninkii wuxuu ku leeyahy war sidee ninbaa waxa laga sheegaya inuu yidhi hebel aad baan u jecla maxaa dhacay weligay markhaati aan u baahday ima furi waayinbi mar kastoon markhaati u baahdo waa i diyaarbi dhaar noqoto xataa ku marayaabi waa ruuxaan aakhara dan ka lahayn naftiisa u danaynayn oo mustaqbalkiisa aakhara aan u danaynayn laakiin nebi maxamed wuxuu leeyahay bima tashhad war maxaad ka markhaati kacaysaa riwaayaadka xadiidka qayb ka mid a ku soo aroortay goobjoogba maadan ahayne see u markhaati kacda fa qaala wuxuu yidhi khusayma bitasdiiqika rumayntaada yaa rasuulallaahi rasuulkii allow adiga aan ku rumaysnahay baa waxay ugu kaliftay inaan aamino wax kastoo aad sheegtid inay run iyo xaq yihiin rajana aan laga qabin inaad xaqdarre iyo xadgudub samaysid fa jacala wuxuu yeelay rasuululaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama shahaadata khusaymata khusaymo markhaatigiisa bishahaadati rajulayni ay tacdilu mid u dhigan tahay bishahaadati rajulayn laba nin markhaatigood waxbaan kala iibsanay waan isqabsanaa markhaati keensaa lagu leehay laba nin ninkii marka markhaati u keensada khusaymatu bnu thaabit booskii laba nin ayuu buuxin karaa ninkaas nebi maxamed baana shahaadadaa siiyey sala allahu calayhi wasalam xadiidkan abu daawuud baa wariyey abu daawuud ha wariyo wuxuu u baabaystay abu daawuud oo fii sunanihi uu baab u gutay baabun idaa calima alxaakimu sidqa shahaadati shaahidi alwaaxidi yajuusu lahu an yaqdiya bih wuxuu leeyahay imaamu abu daawuud ninka xaakimka ahoo wax kala xukumaya hadduu ogaado qofkan markhaatiga ahoo markhaati kacaya inuu run sheegayo waxaa u bannaan xaakimka ogaalka uu ogaaday inuu ninkaas runtiisa wax ku xukumo ayaa u bannaan su-aasha meesha taallaa marka waxaa weeye shahaadada iyo markhaatigu waa wax u baahan aragti anaa goobjoog ahaa saxaabigaana goobjoog muusan ahayn bal nebi maxamed baynu sheegnay xadiidka qayb ka mida inuu yidhi war see uga markhaati kacaysaa nalamaa adan joogin wixiina waa markhaati wuxuu weliba ka markhaati kacaya waa maal aadame hawsha noocaasi marka sideebay ugu suurta gashay asagu inuu ka markhaati kaco kow nebi muxamedna hawshaas inuu xugum ku saleeyo sideebay u dhacday culimmadu waxay leeyihiin waxay ku salaysan tahay markhaatiga khusaymat bnu haabit wax ka xoog badan aragti indhaha la saaro ayuu haystaa oo maxay ah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama runtiisa baa waxay ka gaarsiisan tahay aaminsanaanta uu aaminsan yahay heer ka xeel dheer aragtida inuu rasuul ilaahi yahay oo fariin ilaahay xabaarsan yahay oo hawo uusan ka hadlin oo wuxuu ka hadlaa waxyi ay tahay wax allaala wuxuu sheegaa ay sidqi tahay oo waxaan wax ka cajiib iyo qaraa'i badan intuu la yimaado loo rumayn jiray taasaa waxay keenaysaa kaba sii cajiibsanba aragtida taasaana waxay keentay inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhahda ninka markhaatigiisu wuxuu u dhigmaa laba nin markhaatigood saxaabigaa marka fadliga uu leeyahay xadiidku waa inoo faa'ideeyey waxaa soo aroortay waagii qur-aanka saxaabadu ay jamcinayeen oo ay suuradaha ay qur-aanka isu keenayen leanna waagii horeeto qur-aanka aad looma qori jirin nin walba xoogaa buxusisanaa baa nin raggii saxaabada qur-aanka jamcinayay wuxuu yidhi aayad qur-aanka ilaahay ka mid ah oo waagii nebi moxamed uu noolaa aan aqaanay baan aayaddii markaan saxaabada qur-aanka ka soo aruurinayey baan waayeybi wax yaqaana markii dambaa waxaa la igu sheegay aayaddii inuu haayo aan soo ogaaday khusaymatu bnu haabit khusaymahaasoo nebi maxamed markhaatigiisa uu ka yeelay laba nin markhaatigood mid u dhigma marka howl saxaabadu ay ku yaqaaneen ayuu ahaa markhaatigiisuna laba markhaati ayuu u dhigmaa wax ru'yada ka weyn oo ka xoog badanna wuxuu ka markhaati kacayo weeye alxaafid ibnu xajar baa fatxulbaariga wuxuu ku ishaaray dadaan aqoon badan lahayn oo xadiidkan si khalada u fahmaybu oo ruux walba ruuxuu runnimadiisa ka aaminsan yahay inuu yidhaahdo hebel marhaatigiisu waxa wey waa okay war maxaa dhacay waa runlow marhaatigiisu waa okay nin walbana uu deliishanaya xadiiska khusaymat ibnu haabit ninkaanu khusaymo kale ma aha khusaymo cidda shahaadada siisay oo xukumkan siisayna waa nabi moxamed sala allahu caleyhi wasalam ah adigu nebi moxamed oo kale ma tihid hawsha waa in aada looga fiirsado o looga baraandega marka alqisatu thaaliatu walarbacuun qisada afartan iyo waxaad dareemaysaa nebi moxamedulqaadkiisa xadiidkaas ninka reemiiga ah marka koobaad sida qallafsan oo ula hadlayo hadaad wax iga iibsanaysa iga iibso rasuulka ilaahay yaa rasuulallah ya nebiyallaahi male marka labaad wixii la kala iibsaday oo la isu soo raacay buu inkarsan yaho wuxuu leehay laa wallaahi maya ilaahay baan ku dhaartay nabi maxamed hadana waxaa la leeyahay oradoo markhaati keenso sidii ruux caadiya ah loola hadlaya habaar iyo asmo iyo aweyti iyo waxa wey hala soo xiro iyo balagku qaada midna ma leh caadi buu nebigu ula hadlayaa sal alayhi wasalam marka dulqaadka nebigeenna ayay ku tusinaysaa alqisatu thaaliatu walarbacuun qisada afartan iyo saddexaad alxajaaj ibnu cilaad waa saxaabiga loo yaqaano alxajaaj ibnu cilaad waxaa jira xajaaj ibnu yuusuf oon saxaabi ahayn ninkii dilaag ahayo dadka layn jiray ninkaanu xajaaj ibnu yuusuf ma aha magaciisa waxaa loo yaqaana alxajaaj ibnu cilaad assulami can anas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi anas lamaa goortii iftataxa uu uu furtay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama khaybare magaalada khaybar magaalada khaybar qalcad waxay ahayd yuhuuddu ay degan tahay sanadkii toddobaad oo hijriga sanadkii lixaadna ka dambaysay oo sulxulxudeybiya markuu nebigu galay heshiiskii sulxulxudeybiyan gaari doona insha allahu tacaala sanadkaas sanadkii ka dambeeyoo khaybar ahayd marka khaybar saasaa lagu furta marka xarun gaalay ahayd weliba gaalo yuhuuday ahayd waa lagu duulay waa lala wareegay beeraheedii iyo dhulkii oo dhan waagii dambe waxay yidhahdeen beerahan ka shaqaynaynaaye nadaayi aan iska joogna khaybar wixii dhulkaa ka soo baxana inoo kala barood maadaama anagu awood meeshii gelin inoo ka shaqaynayno qaala alxajaaj ibnu cilaad baa wuxuu yidhi cilaad caynku hoos dhigan yahay yaa rasuul ilaahay rasuulkiisiiyo inna lii aniga waxaa ii sugnaaday bimakkata magaalada makana igu sugnaado iga jira maalan xoolo waa nin islaam oo saxaabi oo khaybar buu joogaayo saxaabada nebigu ka tirsan yahay makana markaa gaalaa haysata oo kufaar quraysh baa haysata wa inna lii aniga waxaa ii sugnaaday bihaa magaalada maka dhexdeeda ahlan qoyskii baa xaggaa iga jira iyo reerkii iyo xaaskii wa innii aniguna uriidu waxaan doonayaa an aatiyahum inaan u tago oon reerkaygii gaaro xaruntaan u socdana waa xarun gaala haysato fa ana anugu fii xillin xalaal ma u ahayo ma u fasaxnahay in ana anugu niltu haddii aan ku aflagaadeeyo wax kaa sheega minka adiga ow qultu aan idhaahda shay-an shay shay aan adiga wax kaaga sheegaya si aan xoolahayga usoo dhacsadoon usoo ceshado mayay fasaxaysaa inaan wax kaa sheega nebi moxamed sal lay slam san la iga shakin xoolahaygan aan usoo kaxaysto fa adina wuu u fasaxay lahu asaga rasuululaahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalama an yaquula inuu yidhahda ma shaa wax allaala wuxuu doonaa maa wax allaala wuxuu shaa u doona waa fasaxantahay waa cajiib waxa uu codsanayo nebi maxamed oo aan wax kaa sheega wey waxa uu ku raadinaya nebi maxamed wax sheegiisana waa xoole uu u yaallay inuu soo qaato nebiguna wuxuu u fasaxay sala allahu alayh iska qoraxaysa maga magacayga ha wax ka sheeg haddaad wax ku helaysid bu nebigu sal la alay fasax waan gaari doonnaa culimmada muslimiintu hawshaasay wax uga fahmeen waxaa laakiin dareemaysaa qofku markuu rabo qof inuu wax weydiisto usluubka loo weydiisto quruxdiisa halkan ka baro waa rag fusaxa ahoo fasaaxada iyo balaaqada aad ugu xeeldheer bay ahaayeenoo luqada carabiga yaqaano aftahana ah intaadan qofka dantaadi aad rabtay oo maqsuudka hayd u sheegan baahidaada muqadimo iyo hordhac horta waa inaa u samaysa kow wuxuu yidhi maka xoolaa iga yaalla kow laba waxaa iga yaalla ehel reerkiibaa iga jira saddex waxaa igu jirta baahi ah inaan meeshaa tago oo aan xoolahii soo kaxaysto afar maqsuudkan raba waa kane mar haddaan meeshii xoolo iyo reerba iga jiraan haddaanan adiga kuu marmarsiyoonoo wax kaa sheegin ma gaari karo layma ogole eh ah? mayay ogoshahay inaan wax kaa sheego ku cambaareeyo nebi maxamedow hadduu marka danta ka hadlay intii hore waxay ahayd muqadimo nebiguna waa ogolaada sal alla wasalam waa baxay marka wuu tegey fa ataa alxajaaj wuu yimid imra'atahu xaaskiisiibuu u yimid xaaskiisa xadiidka sida ka muuqata waa gaalad muslimad ma aha xiina waqtigii qadima uu soo galay maka markuu soo galay buu reerkiisiiyo gurigiisii yimi fa qaala wuxuu ku yidhi ijmacii ii soo ururi lii aniga maa wixii kaana ahaaday cindakii agtaada fa innii anugu uriiddu waxaan doonayaa an ashtariya inaan soo iibsado min khanaa'imi muxamedin nebi muxamed wixii laga khaniimaystay iyo wa asxaabihi asxaabtiisa wixii khaniimaahoo laga soo qaatay baan waxaan rabaa xoolahaygaan inta qaatay inaan ku soo iibsadee wax allaala waxaad hayso meelaha ku jiro xoolo ah iisoo aruuri baan leeyahay meesha waxaa ka muuqata nebi muxamed iyo xoolihiisii iyo waxa weeyaan raggiisiiba in lagu xadgudbay marka khaniima loo qaybsaday waxay hanti lahayeen moxamed iyo asxaabtiisii inaan soo iibsadaan rabaaye iisoo aruuri buy waana ku caddaha meesha asagaaba dhammaystiro wuxuu yidhi fa innahum ayaga waa maxamed iyo asxaabtiisii qad istubiixuu waa la bannaystoo waa la xalaashaday wa usiibat gacanta lagu dhigo waa la asibay amwaaluhum xoolahoodii wax allaala wixii nebi moxamed uu xoolo lahaa khaybar buu gacanta u galaybi wax allaala wixii dhiigooda iyo sharaftooda iyo cirdigooda ahaana rag baa u baxayo eber baa laga dhiga mid jaban iyo mid jiisa qaala wuxuu yidhi anas fafashaa waxaa faafay daalika arrinkaasaa bimakata maka ku faafay magaaladii makoo gaaladu haysatay waxaa ku baahday maxamed waa laga adkaaday ciidankiisiina waa la jebiyey waxay hanti lahaayeenna khaybar iyo yuhuud baa reer khaybar baa la wareego yuhuud ah waxaana ka yimid oo warkaa keenay nin raggiisii ka mid oo alxajaaj ibn cilaad loo yaqaano asagiibaabaa hadda hantidiisa aruursanaya suu kuwa xoolahoodii laga qanimaysa usoo gato fanqamaca almuslimuun inqimaaca ah. macaani badan buu leeya waxaa ka mid ah ay ikhtafaa wuu isqariyey waxaa kaloo loo isticmaalaa inqimaac ah qofku markuu wuxuusan fila uu ku dhaco maalan dagaal buu isu diyaarinaya awood ka sarraysaa heshay in la yidhaha hebel wuxuu iswaalaba salku dhulka ku dhufta ha jilbuhu dhulka ku dhufta nin iswaalaba waabiya waaliya waabiyaa helin marka fanqamaca almuslimuuna muslimiintii way niyo jabeen wa adhara way muujiyeen almushrikuuna gaaladii faraxan farxad bay muujiyeen iyo rayrayn iyo wa suruuran farxad qaala anas wuxuu yidhi wa balaqa wuu gaaray al khabaru warkiibaa wuxuu gaaray al cabbaasa cabbaas ibnu cabdilmualib oo rasuulka adeerkiina ah makana degan saxaabina ah waana rasuulka adeerka laxmi ah nin weynoo odayana ah maxaa soo gaaray wiilkaad adeerka ahayd iyo ciidankiisii iyo xoolahay haysteen wixii o dhan reer khaybar baa ku galgashay markii warkaasuu soo gaaray facaqira caqira waxaa la yihahdaa meeshii buu ku qalala inuu horay u dhaqaaqa ma ogola ma awoodo inuu gadaal u baxana ma awoodo waxaad moodaa labada lugoodba in laga gooyo kow laga siiyey meeshuubuu wuxuu ku noqday talaagad kollu meeshuu ku noqdo meeshuu ku qalala cabaas wa jacala wuxuu bilaabay laa yastatiicu inuusan awoodin an yaquuma fadhigaba inuu ka kacabo naxdintii baa inta ka badatay oo walbahaarkii iyo tiraanyadii ka badatay odayna wuu ahaa buu xataa wuxuu awoodi laayahay inuu istaago qaala macmarun macmar baa wuxuu yidhi oo ruwaadda xadiidka warisay ka mid ah fa akhbaranii wuxuu ii sheegay cuhmaanu ljasariyu can miqsamna iiga wariye waa ruwaaddii qaala inuu yidhi fa akhada wuxuu qaatay waa cabbaas ibnan wiil oo lahu asaga u sugnaaday cunug yar ah oo nebi maxamed u ekaa nebigana ina adeerkiis ah nebiga ina adeerku lanna cabbaas baa rasuulka adeer u ah cunugaa yarkaho nabiga aada ugu ekaa ayuu qaata yuqaalu waxaa la odhan jiray lahu wiilkaas quthamu magacaasaa la odhan jiray qutham fastalqaa jeega jeega ayuu isu tuuray cabbaas fa wadaca wuxuu dhigay wiilkii yaraa hu wiilkii yaraa calaa sadrihi halkaa xabadka u saarto jeega jeeguu isu tuuray wiilkii yaraana halkaa xabadka u saarto nebi maxamed u ekaa wa huwa yaquulu asagoo leh xubbii quham shabiihu dilanfi lasham nebiyi dinnicami biraqmi man raqam wuxuu leeyahay xubbii jacaylkaygu quham waa wiilka quham la yidhaahda ayaan jeclahay buu yidhi shabiihu dilanfi midkii sanka u saaxiibka ahaa kii u ekaa oo shabahay al ashami ee sanka sanqaroorka dheeraad qoorta ahaa oo carafta badnaa nebiyi dinnicam allaha barwaaqada u saaxiibkaa nebigiisii ahaa ilaahay waa nibcadii wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax allaala waxaa barwaaqa haysanna allah iska leh allahaas aad khalqigiisa u barwaaqeeya oo wax ku galladaysta allahaas nebigu soo dirsaday ahaa biraqmi man raqam ayadoo ay la jirtaa cid kastoo nicib oo nebi muxamed nicib xataa cidda u eg baan jeclahay buu wiilkayga sal alla alih wasalam waxaad dareemaysaa marka xubiga cabaas uu nebi maxamed u haya sal alla alih wasalaam maadaama loogu sheekeeyey gacantaa la mariyay oo cagtaa la mariyay waa la dhameeyey asaga iyo saxaabadiisii wiilkii nabi maxamed u ekaaba halkaa xabadkaa u saaran marka asagii buu marka koolkoolinayaayo nebi moxamed sal alla alih wasalam dhibkaa looga soo sheegay uu raba inuu isku yara in lou siiyo qaala haabit wuxuu yidhi can anas markuu ka warinayey uma arsala wuu diray cabbaas hulaaman addoon uu lahaa ayuu diray ilalxajaaj ibnu cilaad ayuuna u diray wuxuu yidhi addoonkii intuu la hadlay war addoonkaygiiyow bal oradoo tago ninkaa wuxuu sheegaya iga warkeen waxaadna ku dhahdaa weylaka war habaar qabe maa waxaybaa ji'ta la timid bihi asaga war waa maxay waxaad la timid oo sheegay sidoo baaska leh wamaadaa maxaybaa taqulu leedahay war waa maxay waxa inkaarta qabo aad sheegayso aad leedahay waa la banaysto waa lagu xadgudbay nebi maxamed famaa wixii wacadallaahu alla uu ballan qaaday ayaa khayrun ka khayr badan oo ka wanaagsan mimaa wixii ji'ta aad la timid bihi asaga asagu muxuu la yimid soo muuse odhan iyo saxaabadiisi waa lagu xadgudbo waa la xalaalaysta xoolihiina waa lagala wareega cabbaas wuxuu leeyahay ilaahay baa wuxuu noo ballanqaaday inay guusha iyo ciribta dambe muslimiintu leeyihiin ballanqaadka ilaahay bayna haysan adiguna dayre iyo balaayaad wadaa ah. waxa ilaahi uu noo ballanqaadaa ka khayr badan dhibka aad sheegaysid aniyo waa maxay waxaa sheegaysid markuu intaa ku yidhi xadiidku intaa wuxuu ku tusinayaa kalsoonida cabaas uu ilaahay ku qabo ilahay buu ku kalsoon yahay waxa ilaahay noo ballanqaadaa ka khayr badan waxaa sheegaysa qaala alxajaaj ibnu cilaad xajaaj ibnu cilaad baa wuxuu ku yidhi liqulaamihi addoonkiisa addoonka ayaa iska leh ha liqulaami lcabaas weeye marka cabaas addoonkiisii lasoo diray buu xajaaj wuxuu ku yidhi iqra' waxaad ku akhridaa calaa abilfadli ninka abulfadli loo yaqaan waa cabaas ibnu cabdimualib kunyadiisa meel aan kusoo marray ma waad garanaysaa yaa sheega fatxu maka baaraka allah markii maka la furanayay cabaas oo saaran baqashii nebi moxamed sal alla alih wasalam oo horay u soo baxay markuu abu sufyaan iyo codkooda maqlay abuu xandala abulfadli miyaa waa la isgartay soxaad maxasataan marka kunyadiisay ahayd abulfadli baa loo yaqaanaa alxajaaj ibn cilaadba marka wuxuu yidhi iqra akhri calaa abilfadli waxaad ku akhridaa assalaama salaam iga gaarsii waqul lahu waxaadna ku dhahdaa halkaa waxaad ogaatay qof markaad rabtid fariin inaad qof ugu sii dhiibtid ama aad u qortid xaggee ka bilaabaysaa salaanta aad salaamaysaa horaysa hadeerba qofka haddaad u timaadiso salaantu ma horayso markaad salaamtay kabacdina dantaada kala hadli mayso sharcan waa saas marka markaad waraaq u diraysid ama fariin usii dhiibaysidna salaantaad ku hormarin hebel igu salaan kabacdina waxaas iyo waxaas dantaadaad sheeganaysaa walaaq baad qorin waad salaamin bisinka iyo salaanta iyaad hormarin dantaadaad u gudbaysaa marka iyo warkaaga nuxurkiisa kow igu salaan waa midda labaadee qul waxaad ku dhahdaa lahu cabbaas fal yukhli ha banneeyo lii aniga ha ii banneeyo fii bacdi buyuutihi guryihiisa qayb ka mid a ah ha ii banneeyo li'aatiyahu saan ugu imaado war siraan u wadaa inay aniga asaga warkaasuna dhaafana ma rabo guryaha uu magaalada ku leeyahay qayb ka mida intuu banneeyo dadka ka saaro baan rabnaa shir khaasa oo gaar ah inaan aniga asagu ku gallee guryihiisa mid ka mid ah ay banneeya taasi waa qodob qodobka labaad fa ina alkhabara warbixintu calaa maa kii dushiisa ayuu ahda yasuruhu farax gelin doona intaasna u sheegbi war farax geliya inaan wadana u sheeg guryaha qayb ka midana ha ii baneeyo ruuxii labaad oo yidhaahda koobaadoo yidhaahda guriga banneem waad garanaysaan oo soo mara guriga shir khaasaan rabnaa inaan ku yeelanay hala banneeyo abubakar iyo nabiga jasak allahu khayran soo mar qisadii koobaad bay ahay nabi maxamed oo abubakar duhurka u yimid galinka horena waa u imaan jiray galinka dambena waa u imaan jiray dhaqankii dhaqan ka duwan isagoo boqolaynaya nabigu yimid sal alla alayhi wasalam markaasuu abubakarow gurigaan bannee inaan kula shiraan rabaaye abubakarra waatuu yidhi nabi allo waa gabdhahaygii caaishayii waxa weeyaan iyo asmaan waxaa jooga cid hadda jaajuu soo war inaga gudbisaa ma joogtee soo dhawow nabi maxamedow marka shir khaasa weeye fa jaa'a waxaa yimid hulaamuhu cabbaas addoonkiisii falamaa goortii balaqa uu soo gaaray baaba daari guriga albaabkiisa qaala addoonkii wuxuu yidhi abshir bishaarayso yaa abalfadli fadli aabbihiisow bishaarayso waa ki cilaaya meelahan qum ku haystaayo xubi qumbu ku haya intaas wxoogaa isku yara maaweelinaya isagiioo ki cila marka ba wuxuu ku yidhi bishaarayso qaala anas wuxuu yidhi fawahaba wuu booday alcabaasu cabaas waxaan soo maray wa jacala laa yastatiicu an yaquum inuusan kiciba karin soo maah muxuu la kici waayaad umalanaysaa buu ah naxdin hadda xoog baa galaya marka fawahaba waa boodayba farxad ula faraxsan bishaarada loo sheegay fawahaba wuu booday alcabaasu cabaas farixan xaaluu yahay mid faraxsan ama faraxan farxad darteed ayuu la booday xataa qabala ilaa uu dhunkaday bayna caynayhi addoonkiisii labadaysa indhood bartankood uu ka dhunkado muxuu dhunkanayaad umalanaysaa addoonkan yaa fa ina alkhabara calaa maa yasuru intaa bes war farxad geliyaan u wadaaye guryaha mid ka mid aha ii banneeyo intaasuu wuxuu ka dheehday meesha inay tawriye iyo arrin siyaasadaysan ay jirto laakiin guul nabi maxamed ay u muuqata sal alla alih wasalam horeyna uu uga hadlayo oh, ilaahay wuxuu noo ballanqaadaa ka khayr badan waxaa sheegaysa kow halkaa waxaad ka faa'idaysatay qofka walaalkaa ah, wixii asaga farax gelinayo sharcan ku wanaagsan ama dhibaato ka ilaahay ka fayday ha noqoto ama dheef iyo wanaag u soo cusboonaatay ha noqotee horta in looga farxiyo waa mashruuc markaad ogtahay qofkan walaalkaaya wax farxad iyo bishaaro gelinaya u bishaaree bishaarayso wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa qofka walaalkaayoo kaa farxiya oo arrimahaasoo kale kugu bishaareeya madaxa ka dhunkashadiisa iyo bayna caynayhi in laga dhunkadaay inay bannaan tahay laakiin waxaa kuu bishaareeya hadday gabar ajanabiya tahay ka war itxaafu saadati baan kusoo mar waa ku dhunkan karaa miyaad ku leeda itxaafu saada ajanabi iyo ajanabi isdhunkanaya kuma inaan arag waa rag rag dhunkanaya laba gabdhood hadday isu bishaareeyaan ha isdhunkadeen haday rag isu bishaareeyaanna laa bas haddii waxay isu bishaaraynayaan rag iyo dumar ay yihiin laakiin isku maxram ay yihiinna laa bas mala fahmo meesha la iska dhunkanaya laftirkeedana waa inay munaasab tahay qabala bayna caynayh labada indhood bartankoodu ka dhunkada fa ahbara wuxuu u sheegay hu cabaas buu addoonkii wuxuu u sheegay maa qaala wuxuu yidhi alxajaaju xajaaj xajaaj maxaad ka wadaa wuxuu yidhi alxajaaj sidaasuu ii sheegay inuu guryaha guri ka aad u firaaqaysid oo aad adiga asagoo ku kulantaan dadkana ka saartid warkuna waa wax ku farxa gelin doona intaasuu ii sheegay fa actaqahu waa xoreeyey wuxuu yidhi adoonow waad iga farxisaye dar ilahay baad u xor u taha laga bilaabo cabaas iyo asagu marka isku mid bay noqdeen xagga xorriyada halkaasaad waxaad ka fahamtay qofka wax wanaagsan kuu faa'iideeya oo kurba kaa fayda hadii ilaahay kurba kaa faydo oo farxad ilaahay uu ku siiyo waxbaa waa la sadaqaystaa waan gaari doonnaa caaisha oo iyaduna saas o kale wax u sadaqaysatay ilaahay markuu marka dhibaato kaa faydo soomaalidu waxay yidhahan sadaqa kuu waajibtay mid bakhayloo soomaaliyeed baa la yidhi ceel aad u dheer ku dhaca soomaalidu marka waxay yidhahan hebelow sadaqa kuu waajibtay markaasuu wuxuu yidhi walla sadaqa waxay ku waajibtay meeshaan soo arkay qofkaan tegin buy anu waaba ku dhacay waa laga soo baxsho hadda waaba aniga waa rafaadsan laakiin intaa wuxuu diidan yahay xoolo inuu bixiyo marka sadaqa waxay ku waajibtay ninkaan ceelkaas walwaalay talkiisa tegin buy kaasaad sadaqa ku waajibtay buy ayib marka fa actaqahu wuu xoreeyey uma jaa'ahu u yimid hu cabaas alxajaaju xajaaj ayaa u yimid xajaaj ibnu yuusuf maha waa xajaaj ibnu cilaad asulami fa akhbara wuxuu u sheegay hu cabaas anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama qad iftataxa inuu furtay khaybara khaybar haddayta muxuu soo yidhi nabi maxamed waa la laayay asxaabtiisii waa baabeen baabieen dhiigoodii waa la banaystay xoolahoodii baan rabaa hadda inaan soo iibsado meeshii waxa weyaan lagu baayacahayo lagu gadanahayay haddana muxuu leeyahay nebi maxamed khaybar waa furtay kow wa hanima wuxuu haniimaystay amwaalahum reer khaybar xoolahoodiina nebigaa haniimo u helay sal ly waslam hanima waa calaa wasni facila waclamuu anamaa hanimtum weeyaan marka wa jarad way socoto dureertay sihaamullaahi ilaahay sihaamtiisii iyo qoryihiisii casa qaalib hayo wajalla weynaaye fii amwaalihim ree khaybar xoolahoodii sihaam waa maxay xoolaha qanimada marka la qaybinayo qof walba waxa ku so-aadaa sahmi loo yaqaana mala fahmo qolka marka qori qof walbeeta qorigii u lahaa ilaahay sihaamtiisiibaa ku duldareersatayoo waa la qaybiyey xoolihii wasdafaa wuu doortay rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama safiyata gabadha loo yaqaano binta xuyayin fatakhadahaa wuxuu u samaystay linafsihi naftiisa wa khayarahaa wuxuu door doorgeliyey an yuctiqahaa inuu xoreeyo oo wa takuuna ay ahaato sawjatahu nebiga xaaskiisa ow talxaqa ama ay haleesho biahlihaa qoyskeedii gabadhan safiye ah nin boqor ahoo boqorkii khaybaraa dhalay xuyay wuxuu ahaa boqorkii khaybar waxaa kaloo qabay nin asaguna reeb boqor ah ayaa qabi jiray labadaba waa la dilo laba gaal oo aad u dhib oo nabiga dhibay ahaayeen gabar marka reer boqoray ahayd aadna waa u qurux badnay markii gabdhihii iyo dadkii sabaayaadka sabaayaadkaha la isu keenay baa nin dixyata bnu khaliifat alkelbi loo yaqaanoo saxaabi ah oo laftirkiisu quruxlow ahaa malku jibriilla markuu imaanayo suuro bani aadam uu ku imaanayo asaga uu isu soo ekaysiin jiray baa wuxuu yidhi nebi moxamedow dumarkaas waxaan rabaa inaad wax iga siisa maanta markaasaa nebigu yidhi orod mid ka dooro dumarkiibuu inta isha mariyey buu tii ugu bilicroonayd ugu quruxsanayd ka soo qabsada tumay noqotay safiya tanuu kala soo baxa nin baa maxamed wuxuu inta u yimid wuxuu nebi allow gabadhaasi cidaan adiga ahayn munaasab kuma aha qoys reer boqoray ka soo jeedaa nin boqor ahaa qabi jiray ruux iska caadiya maanta inuu guursado waxaa ka fiican in ayada xataa dayaanada la ilaaliyo oo gabadhaas sidaa loo dhaamo markaasuu bal ha la ninkii waa loo yeera dixyi dixya nebigu wuxuu ku yidhi gabadhaan gabadho kale ku bedelo oo gabadhaan iska keen markaasu may gabadhaan si waa waa waa doortaybi soo maad odhan bi mid ka soo dooro nebi allow gabadhi waa doortay hala ii adigu nebigu markuu u sharxay markii dambeeto wuu ku qancay nebigay marka sal alla alayh wasalam gacanta usoo gashay qof cajiibay marka ahayd oo aad u cajiib badan oo taariikhdeeda iyo qisadeeda markaad akhrideed la yaabaysid saasuu marka nebigu ku guursaday weliba wuxuu ku yidhi haddaad rabtidna far lagu saari mahaye gurigiinna iyo dadkaagaad ku dhex noqonaysa haddaad rabtidna waan ku xoraynaya waan ku guursanaya waa inuu nebi maxamed xaas i noqonaysa way islaamtay mar rabay tiri yuhuud kuna noqon maaye xaas baan ku noqonayaa i guurso fakhtaarat waxay dooratay an yuctiqahaa nabigu inuu xoreeyo wa takuuna ayana ay noqoto zawjatahu nabiga xaaskiisa sala allahu calayhi wasalam marka maaqashay buu u sheega khaybar waa la furtay kow xoolahoodii waa la qhaniimaystay labo khaniimadii waa la qaybsaday saddex safiya nabi moxamed baa sal alla alih wasalam oo qorsho u helay afar wuxuu door doorgeliyey inay xorowdo oo xaaska nabi moxamed noqoto iyo inay dadkeeda ku dhex noqoto waxayna dooratay nebi moxamed sal alla alih wasalama markuu warbixinta bishaaradaas siiyey buu hadda wuxuu rabaa warkii uu suuqa geliyey soo garan maysaan oo nabi moxamed iyo ciidankiisii iyo dhibka soo gaaray warkiibuu rabaa waxa ku xambaaray inuu sheego walaakinii anugu ji'tu waan imid limaalin liajli maalin xoola dartood baan u imid xoolahaasoo kaana ahaaday lii aniga kuwa ii sugan haahunaa halkaan waa xaggee nairobi ba waa mako meeshuu markaa joogaa waa mako khaybar buu ka yimi aradtu waxaan doonay an ajmaca inaan uruuriyo hu xoolahaan oo fa adhaba aan la taga bihi asaga fastaadantu idan ayaan weydiistay rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama faadina wuu ii fasaxay lii aniga an aquula inaan idhaahdo maa wax allaala wixii shi'tu aan doono oan xataa nebi maxamed wax kaga sheegay sal alla alih si aan xoolahayga u helo fa akhfi iqari cannii xaggayga soo sir umuusan sheegan aan reemaka ka warhayn reemaka maxay ku qanacsan yihiin khaybar in lagu guulaystay oo yuhuudi ay ku guulaysatay nabi maxamed ciidankiisina jabeen soo maa sirtaasay u qabaan warkaasay waxay u qabaan sax asaguna warkii waraan ahayn buu u sheegay cabaas waana faq gooni ah iqaribyo hawshayda ha sheegin ruuxna hala wadaagin maaqabari alaaan saddex maalmood cidna ha u sheegin biyo hawshayda la aamusno uma dkur sheeg maa wixii badaa kuu muuqda laka adiga saddexdaa maalmood markay dhammaato wixii ka dambeeya warka faafi qaala wuxuu yidhi alxajaaj ibnu cilaad fa jamacat way ii soo ururisay qaala anas wuxuu yidhi dhe waa anas fa jamacat way ururisay imra'atuhu alxajaaj ibnu cilaad xaaskiisii maa wixii kaana ahaaday cindahaa agteeda mid ku sugan oo min xuliyin waxyaalo la isku qurxiyo ah iyo wa mataacin asaasulbeyt iyo alaabta guriga taalla maacuuntii iyo wixii guriga alaabtii dhan bay soo aruurisay fa jamacathu alaabtii bay u soo ururisay fa dafacat way u dhiibtay hu alaabtii ilayhi asaga uma summan shamara bihi ula dhaqaaji falamaa kaana markuu ahaaday bacda alaain saddex maalmood ka bacdi markuu joogay yaa jooga waa cabaas falamaa kaana markuu ahaaday bacda alaain saddex maalmood ka bacdi markuu arrinku ahaaday ataa waxaa yimid alcabaasu cabaas baa yimid yuu u yimid imra'ata alxajaaji xajaaj ibnu cilaad xaaskiisii ayuu u yimid fa qaala wuxuu yidhi maa maxay buu facala sameeyey zawjuki ninkaagii nahbal ninkaagii iga waran ayaanti dhowdaatuu yimid fa akhbarat waxay u sheegtay hu cabbaas annahu asagu ninkeedii qad dahaba inuu tegey yowma kada wa kada maalinkii saas iyo sidaas ahaa wa qaalat waxayna tidhi laa yuxsinuka kuma murugeliyo allaahu alle yaa abalfadli abalfadliyow ilaahay ha kuu boogadhayay tiri dhibka ku soo gaaray waa maqlae war may hayso ilaahu ninaan war haynaa cadaabay soomaalida ohan jire wax waray ay hayso lama arko waxay la taha ninkeedii xoolihii intuu kaxaystay inuu xagga adduun ka soo rujin doono waxay tidhi laqad shaqa wuuna dhibay calaynaa dusheenna alladii warka xunoo balaqaka ku soo gaaray warxumada laga sheegahaya iyo wajixumada saaxiibka iyo raggiisii ku dhacay oo xoolihii lagala wareegay oo la xalaashaday oo lagu xadgudbay warkaas kumaanaan farxin allaha kuu boogadhayay tiriyo allaha kuma murjiyo qaala wuxuu yidhi ajalhaa waa runtaa buu laa yuxsini imurugelin maayo allaahu alle walam yakun mana ahaa bixamdillaahi allah mahad lehe ilaa bimaa shaygii axbabnaa aan jeclayn warkuna sidii aan jeclayn buu udhacay uu yidhi allah mahad leh hadduu rabaa inuu u waramo fataxa wuu furay allaahu alle khaybara khaybar calaa rasuulihi rasuulkiisuu u furay sala allahu calayhi wasalam wa jarad way socotay fiihaa khaybar sihaamullaahi khaybar dhexdeeda sihaamullaahi ilaahi qoryihiisa wasdafaa wuu doortay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama safiyata binta xuyayin linafsihi naftiisu u doortay fa in kaanat hadday tahay laka adiga mid laki adiga miday kuu sugan tahay xaajatun baahi fii sawjiki ninkaagii falxaqii haleel bihi asaga hadday gabarh yahay dani kugu jirta ninkaanu khaybar raxoola kaagama soo wado kuuna soo noqon maayee haddii aad ninkaagii rajo ka qabtid ordoo ka daba tegbi khaybar lagu guulaystay yuhuud ku adkaatay ma jirtee qaalat waxay tidhi adunnuka wallaahi waxaan kuu malayn wallahi ilahi baan ku dhaartay saadiqan inaad run sheegayso wallahi inay runtaa sheegaysaan inay runtaan u malayn maxay ugu malaysaa ayadaa sheegto waxay tidhi saddex maalmood oo warkii alxajaaj ibnu cilaad maahna ruux kale oo warkiisu warkii soo taran waan la ahay tiri warku marka haduu run iyo xaqiiqo yahay cid baa ka daba imaan lahayd hebel baa la dilay oo hebel baa la dilay oo xooli hebel baa waxba la sheegsheegi laha laakiin warkaas asagaa maalin sheegay wax dambe oo sheegayana lama hayo wadankiina waa wadan isu dhow warka waa lagu kala heli lahaa marka wallaahi waxaan u malayn cabaaso waxaa sheegaysa run inay tahay qaala wuxuu yidhi fa innii anugu saadiqun mala maahane waa run buy fa innii anugu saadiqun run ayaan sheegayaa almru arinku calaa maa kii dushi ayuu ku sugnaaday akhbartu kii aan kuu sheegay haddaad ninkaagii dan ka leedahay orodoo ka dabata fa dahaba wuu tegey intaa keliya cabbaas kuma gaabsan maadaama markii horeeto lagu farxay asaguna fadhiga uu ka kici waayey oo lagu hadda wuxuu rabaa inuu ragga asaguna xariga kibir uu kusoo dhex maro oo waxa weeyaan muujiyo awood meeshaas weliba muslimiinta joogta oo muslimiin aqaliye ah wadanka gaalaha haysata dowlad gaalaha ka dhisan kacbadii ayagaa haysta intaasoo sanan baa u taalla wa maca daalika islaanti intuu soo bahdilay oo ka nixiyey buu haddana odayaashiibuu soo socdaa fa wuu tegey xataa ataa ilaa uu yimid majaaliisa qurayshin quraysh makaano fadhigoodii iyo meelahay fadhiisan jireen walxaal hum ayaguna yaquuluuna ay leeyihiin idaa goortii marra uu soo mara bihim ayaga laa yusiibuka kugu dhici maayo ilaa khayrun wanaag maahna yaa abulfadli abulfadliyow khayr u sheeg nafta insha khayr nafta u sheeg bay ku yidhahdeen waa u tacsiyeynayaan qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga lam yusibnii iguma dhicin ilaa khayrun khayr ma ahane bixamdillaahi allah mahad leh ilaahay mahaddi waxaan khayr ahayn iguma dhicin qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga lam yusibnii iguma dhicin ilaa khayrun wax wanaag iyo khayra ma ahane bixamdillaahi alla mahaddi weeyaane qad akhbaranii waxaa ii warramay alxajaaj ibnu cilaad xajaajkii ina cilaad ahaa wuxuuna ii sheegay anna khaybara magaaladii khaybar qad fataxa inuu furay haa ayada allaahu alle inuu furay una furay calaa rasuulihi rasuulkiisa dushiisa sala allahu calayhi wasalama wajarat way socotay ay socotay fiihaa dhexdeeda sihaamullaahi ilaahay sihaamtiisa iyo qoryihiisa wasdafaa uu doortay nebi muxamed safiyata safiya binti xuyeyna linafsihi naftiisa u doortay waqad sa'alanii wuxuuna i weydiisto iga codsaday an ukhfiya inaan qariyo calayhi dushiisa halaatan saddex beri wa innamaa jaa'a wuxuuna u yimid liya'khuda inuu qaato maalahu xoolihiisa iyo wamaa wixii kaana ahaaday lahu asaga miduu u sugan yaho min shay-in wax cun ahaahuna halkan uma yadhaba haddana uu tago qaala wuxuu yidhi anas faradda wuu celiyey allaahu alle alka'aabata murugtii allatii taasoo kaanat ahayd bilmuslimiina muslimiinta mid ku sugan calalmushrikiina mushrikiintu ilaahay ku dabagediye leanna muslimiinta markii lagu yidhi nabi moxamed iyo saxaabadiisii waa la xalaalaysto waa lagu xadgudba so kamaysan xumaan waa murgoon waa tiiraan iyadoo cabbaas oo asagii fadhiga ka kici waayey wax allaala wixii murugu haysatay hal maray waxay isu bedashay farxad waxayna isla markii wixii muruga ku wareegtay gaaladii wa kharaja way baxeen almuslimuuna muslimiintii iyo waman ruuxii kaana ahaa dakhala mid galay beytahu gurigiisa mukta iban xaalo uu yahay mid tiiraanyaysan xataa atow ilaa ay u yimaadeen alcabaas cabaas muslimiintii markay maqleen cabaas baa warkaa sheegay dad badan oo markii hore guryahooda albaabada u soo xirtay oo iska murugaysna oo dhibaataysnaa baa inta soo baxay oo magaaladii u soo baxay oo guriga cabbaas soo aadayo cabbaas warka ka raadinaya fa akhbara wuxuu u sheegay cabbaas hum ayaga al khabara warkii ayuu si fiican uga dhaadhiciye fa surra waa laga farxiyey almuslimuuna muslimiintii way farxeen maxay ku farxayaan nebiyullaahi moxamed guushiisa sala allahu calayhi wasalama iyo inaan dhibaata soo gaarin walidaalika nebi moxamed saxaabadiisu waxay u jeclaayeen aad iyo aad inaan nebi moxamed wax dhibuu soo gaarin saxaabigii khubayb oo aan soo marnay qisadiisa soo garan maysa markii la deldelayay hal su-aalo weydiiyena waxay ku yidhaahdeen ma jeclaan lahayd khubaybow in adiga booskaagaan maantayto lagu deldelo moxamed adiguna gurigaagii aad joogtoon wax dhibu ah ku soo gaarin wallaahi wuxuu yidhi maya bal iskaba dhaafe ma jecli anoo halkaygaan jooga meesha uu joogo inay qodaxi ku muddo nebi moxamed sal alla aleyhi wasalam idinkuna waxaad ka hadlaysaan deldeliddiiyo booskayga maanta inuu bedeli lahaa aad bay marka u jeclaayeen nabadgelyadiisa iyo salaamadiisa walidaalika gabarh yar ah baa waxay ku tiri nebi moxamedoo jihaad ka soo noqday nebi moxamedoo waagaad baxday baa nadar galay bay tiri waxaana nadar ku galay ilaahay adoo nabad qaba haduu ku soo celiyo inaan durbaan tunto haddana ilaahay waa ku keena durbaankaygii inaan tunto see u aragta markaasuu yidhi tumo wax dhiba ma leh gabar yar bayna ahay ayadoo waxeedii gargaraacanaysaa baa albaabka cumar soo garaaca durbaankiiba inta tuurtay oo maryo waaweyn isku riday cararta nebigaa markaa waxaa u soo galay cumar nebiguu qoslaya sal alla alayh wasalam markaasuu yidhi ilaahyaha kaa qosliye nebi maxamedow maxaa ku qoslaysaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi meel kastoo aad soo gashay shaydaanku waa ka cararaabu taas hadda sii biligbiligle ma ujeedaabu yidhi intaadan imaan durbaan yaroo iska farxad ah bay meeshaan garaacanaysaybu gargaraaca albaabkaaga markay moqoshou cumar ahaan ku ogaatana way cararto wataa sii biligbiliilo sii cararaysay munaasabada waa maxay shucuur iyo farxad gabadhaasu ay qabtaa nabi moxamed oo nabad qaba inuu soo noqday bay nadarkaa u gashay sal alayhi wasalam marka aad bay ugu farxeen wa radda wuu u celiyey maa wixii kaana ahaa oo minka aabatin murug ah aw kaydin caro ow xusnin tiiraanyo calalmushrikiina mushrikiintu ilaahay ku celiyey xadiidkan imaamu axmed baa wariyey ibnu xibbaanna waa wariyey ibnu xibbaan kitaabkiisa wuxuu u baabaystaa fii saxiixihi xadiidkaa markuu ka hadlayay dikru maa yustaxabu lilimaami badlu cirdihi liraciyatihi idaa kana fi dalika salaaxu axwaalihim fi ddiini waddunya qofka imaamka ah oo hogaamiyaha muslimiinta ah cirdigiisa iyo sharaftiisa asaga qusaysa shakhsiyan inay mustaxab tahoo sunno tahay inuu u xalaaleeya dadka shacabkiisa ah hadday faa'iide adduunye ku helayaan ama mid aakhare ay ku helayaan nabi moxamed cirdigiisa waxaa sheegay oo wax ka sheegay oo dhaawac u geystay asagoo xoolo ku raadinaya alxajaaj ibnu cilaad soo saas maaha yaa u fasaxay waa xaq uu nebi moxamed lahaa sala allahu calayh wasalam waana uga tanaasulay waana u cafiyey nebigu sidaa awgeed ruuxa madaxweynaha ah maantayta haddii la yidhahdo madaxweyne oo aan wax kaa sheegay ee fasax qolyaan rabaa xoogaa inaan kaga soo waxwaxayso gaala ah ee ii fasax inuu deeqsi ku noqdo weeye cirdigiisa xoogaa in la qoraxayso lala fagaraacdo nebi moxamed baa sameeyey buliya sal alla alayhi wasalam xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey gabdhaha ahlu kitaabkaa in la guursan karo gabadhaan safiyaho nebi moxamed uu guursaday gabarh ahlu kitaabay ahayd nabigu waa xoreeyey kabacdina waa guursaday sal alih wasalam marka shuruud gooniya haddii la helo gabadha ahlu kitaabka waa la guursan karaa shuruuddaasna ilaahay suuratu nisaabu ku sheega wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa qofka mu'minkaa hadba rutbada iyo darajada ilaahay agtiisa uu ku joogo ayaa loo imtixaamaa cabbaasoo waa yeel ah aqaliyo ahoo meel waxawayn muslimiintu ay ku yaryihiin oo looga badan yahay jooga ayaa imtixaankaasu ku dhacayayo maalmo dhan gurigiisii ka dhex kicila wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa culays kasta oo ku soo wajaha iyo murug iyo tiiraanyo kastaoo kugu timaado haddaad sabar ka laasimtid qabaha iyo qadarka ilaahayna ku raalli noqotid waxaa ka dambayn doona yusri iyo fudayd baa ka dambayn doona farxaddii gaaladu ay qabeen murug bay isu baddashay tiiraanyadii muslimiintu ay qabeenna markay sabreen ilaahay farxad buu caaqibadeeda ka dhiga marka sabar oo adkayso dhibka ku adkayso dheefiyo wanaag baa ka dambayn doonee xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa ayoon ka qaadanaynaa ballanka in la fuliyo oo la ilaaliyo dhaqanka iyo caadaadka dadka muslimiinta lagu yaqaano weeye cabbaas waxaa lagu codsaday saddex maalmood warkaygaa qari wuxuu intaa ka dambeeyana fasax baad u taha faafintiisa soo oofin oofi ballanka lagula galay waxaa hadda badatay ballan loo yaqaano ballan afrikaan shan saac hawsha la rabaa in la furfuro dadka waxaa la ballaminayaa laba saac markaasaa laba saac iyo saddex saac iyo afar saac waxaa laga yaabaa dadkaasu inay meel fadhiyaan ama qabow ah ama kulayl ah oo rafaadaan oo silcaan war dadkaa shacabka maxaa loo rafaadin maxaa loo dhibaataynayaa si kale looga maarheli maayay leeyihi macnaha dadkiibaa waxay dhaqan iyo caado u noqotay beentii khayaanadii ballanka bixii een cahdigii iyo ballankii ilaalinla-aantiisa nowcu doono oo bulshada ka mid ah noqda ilahay inuu naxariistay maahane hawshaa waa in lala dagaalamo oo la zuuliyo oo qofka inta lala ballamo balanka wakhtigiisa hadii la waayo la isaga tago mahma kaana cadiiman intuu doonay ha la ekaado magacuu doonay ha aniga saacad heblaad i ballamisay soo daahday dantaydaan qabsaday kudheh aroos buu kaaga yeehay xaflad buu kaaga yeedhin dan buu kaaga yeedhin adaa ballankaaga ku ciyaaray waxaan isleeyahay hawshaas dadku hadday qaataan iyo go wax badan baa bedelmi lah laakiin wax unta la inugu akhriyey afrikaan wax la yidhaahdo oo maskaxda laka dhuuqay oo la yidhi ballan afrikaan baa loo yaqaanaa xataa ma aaminsano ummadaha kaleeto inu ballanxuma ka dhacdo baan ku wada qancana kulligeen hawsha waa inaan wax ka badallo aroosyada samida aragdhibka ka jira toddoba sac bay dadka waxay usoo qorahayaan waraaqo markaasi leeyihin toddoba saac baa xafladaas noogu imaada sagaal saac bay dadkii qadaynayaan say u rafaadsanaayeen war nebiga saan maahay sal alih wasalam kuwaasoo kale xataa in la ajiiba sax inaysan ahayn baan u malayna waayo waxoodu waa ictidaa iyo dulmi dadka ay ku samaynayaan xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey saan u ishaarnayba saxaabiga cabaas loo yaqaano rasuulka adeerkiisa jacaylka uu nebi moxamed u qabay sal alih wasalam dhowr meelood buu inaga tusin mar wiilkii nebi moxamed u ekaa buu xoogaa xabadka saaranayaa oo nebi moxamed ku xasuusanaya sal alih wasalam mar markii la yidhi nebi moxamed waa guulaystay ninkii intaa usoo sheegay bayna caynayhi buu ka dhunkaday waana xoreeyey marka kaleeto saxaabadii markii dhibkii uu ka fayday gaaladiina murug buu usoo hoyiye kullu daalika waxay ku tusinaysaa jacaylka nebi moxamed uu jecel yahay sal aleyhi wasalam xadiidku wuxuu inoo faa'iideynaya waan ka qaadanaynaa inta gaalada iyo munaafiqiinta ah mar walba inay ku farxaan dadka muslimiinta dhibkooda in tamsaskum xasanatun tasu'hum horumar yara haddaad gaartaan waa murug gelinaysaa way ka xumaanayaan dhibaata hadday idin soo gaartana way ku farxayaan werigood marka guul iyo liibaan kulama rabaan sida awgeed u fiirso markii nabi maxamed la yidhi waa dhibaatoobay oo saxaabadii waa waa waa lagu xadgudbay oo xoolahoodii baa la kala qaybsanayaa aad bay u farxeen farax iyo suruur iyo idhaar bay weliba muujinayaan dabaaldeg camal markii la yidhi nebi maxamed asagaa meeshii furtay wax dambo wara lagama hayo islaamta mar hadashoo tiri wallahi inii waxaan u saadiqu bas ju iyo ja ayagii maleh waxay la aaminsan maxamed inuu guul gaaray ka xun yihiin sala allahu aleyhi wuxuu inoo faa'iideeyey ilaahay cadowgiisa dadka oo dagaalku kaala dhexeeyo mar walba inaad ku dadaashid ixtiyaadka iyo dadaalka mar walba inaad noqoto ruux dadaa dadaalaya oo digtoonidiisa qaba sida saxaabiga uu sameeyey oo kaleeto xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey cidda dagaalku uu kaala dhexeeyo in khudco loo isticmaalo iyo dhagar iyo tamwiih iyo waxyaalaha loo yaqaano sarbeeb nebi maxamed iyo saxaabadiisii iyo xoolahoodii iyo khaybar waxa weeyaan waa lagu kala galgashay buy muxuu u isticmaalayaa arrinkaas dan uu leeyahay buu rabaa inuu ku gaaro ayagana uu waxmoodsiiyo xoolihiisana meesha uu kala baxo iyo dhaqaalihiisa marka waa loo isticmaali karaa khudcada noocaasa shareecada islaamkuna way bannaysayoo way qabtaa wuxuu xadiidku inoo faa'iideynaya oon ka qaadanaynaa si kastoy muslimiinta murugi ugu timaado mar walbay ta ciribta dambe ayagaa leh laakiin waxaa laga yaabaa ciribtaas xoogaa mararka qaarkood inay kaa soo daahdo adiguna natiijada aad ka hor dhacdid waa sugay oo waa sugay oo waa baryey oo waa baryey waxba gacanta kuma ayaa tirahay qus markaasaaba inkaarkuugu horraysaba laakiin sabr natiijadana ilahay u daa subxaana wa tacala wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbii ajmaciin